بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى ويشترط كون الأجرة معلومة waxaan ku soo jiray kitaabu lijaara waxaan soo sheegnay in ijaaradu ay leedahay afar rukni caaqidayn iyo siiqa iyo ujra iyo manfaca waxaan horey uga soo hadalnay labada rukni ee hore oo caaqidaynkii iyo siiqadii ah halkana waxaan ka gudagelaynaa insha allahu tacaala ruknigii saddexaad ee arkaanta ijaarada waa ujradii wuxuu yihi wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownu lujrati ujradii inay ahaato mushqaayadii macluumatan mid la og falaa tasixu haddaba ku asixi mayso ujradii bilcimaarati gurigii in la camiro oo la dhiso waalcalafi iyo daabadii la kiraystay in la quudiyo walaa liyaslakha iyo inuu harag siibo ama harag bixiyo neefkii biljildi asagoo markaa haragiisa mushqaayad u qaadanaya wayadxana raashinkii uu ridqo bibacdi daqiiqi daqiiqda barhkeedna uu mushqaayad u qaato daqiiqda raashinka uu ridqay aw amase binukhaalati bunshihii uu markaa mushqaayad ka dhigto walow istaajarahaa haweenaydii hadduu u kiraysto liturdica say u jaqsiiso raqiiqan ilmo yaroo addoon ah bibacdihi ilmaha addoonka ay jaqsiinayso barhkiina mushqaayad ay u qaadato filxaali isla kolkaaba jaaza kaasi waa bannaan yahay waa asaxaya cala saxiixi muctamad haddaan qabanno ruknigii saddexaad ee arkaanta ijaarada ayuu mualifku halkan ku tilmaamayaa asagoo markaa sheegaya shardigiisa wuxuu yidhi waxaa la shardiyaa ujradu inay ahaato mid la ogyahay oo macluum ah jinsigeeda qadarkeeda sifadeeda sida lacagtaba loo shardiyo marka shay la iibinayo lacagtiisu inay macluum tahay ayaa tanna loo shardinaya ujradii inay macluum ahaato hadaba ujradii haday tahay mucayan mid la arko oo caqdigii lagu soo bandhigay aragtideeda ayaa ku filan waayah asagoo mualifku taa ka tafriicinaya ayaa wuxuu yidhi hadaba ma asaxayso in guri la kiraysto guri u baahan dayactir oo mushqaayadiisa ujradiisii laga dhigo dayactirkiisa oo qofkii dho gurigan waxaan kaa kireeyey muddo bil ah isla markaa ujradiisu kiradiisu waxay noqonaysaa inaad guriga dayac tirto ood hagaajiso ood ka shaqayso taasi ma asaxayso maxaa yeelay shaqada guriga laga shaqaynayo waa badh ka mida ujradiisii shaqadaasina waa majhuul marka waxaa ka laasimaysa ujradii inay noqoto majhuul laakiin haddii uu guriga kaga kireeyo lacag go-an maalan wuxuu uhi gurigan waxaan kaaga kireeyey boqol doolar isla markaa boqolkaa doolar waxaan kuu fasaxay inaad gurigii ku dayactirto taasi way bannaanta taasi way bannaan tahay maxaa yeelay lacag mucayan oo macluum ah ayaa lagu heshiiyey isla markaa wuxuu guriga ku dayactir boqolkaas laakiin hadduu dhaho waxaan kaaga kireeyey gurigaa dayactirkiisa muddadaa bisha ah, lacagtii aan kaa qaadi lahaa guriga ku dayactir oo lacagtiina ayna xadidnayn de inta guriga dayactirkiisa ay qaadanaysa lama garanayo kharash ku baxi doona iyo waxa weeye shaqada geli doonta intaa waa majhuul marka ma asaxayso sidoo kale ma asaxayso inuu daaba kireeyo isla markaa kiradeedii uu ka dhigo quudinteeda iyo calafkeeda wuxuu ihi daabadan aan kaa kireeyey kiradeeduna waxaa weeye inaad daabada calaf siiso taasina ma ansaxayso maxaa yaele calafku waa majhuul jahala ku jirta sidoo kale ma bannaano inuu neef uu qof usoo kiraysto inuu haraga ka siibo isla markaana mushqaayadiisa uu ka dhiga ama kiradiisa haraggaa laftiisa neefkan io harag siib haragiisana qaado oo mushqaayadaadu waxaa weeye haraggiisa inaad qaadato taasina ma ansaxayso sababtoo ah haragga ama maqaarka inta uu dhumuciisi intay noqonayso inuu waxa weeye akiin yahay ama inuu raqiiq yahay lama garanayo akhaanatan wariqa inuu dhumuc leeyahay iyo inuu khafiif yahay oo yani waxa weeye uusan lahayn lama kala garanayo waa wax majhuula ah, harga laftiisa jahaalo ku jirtaa sidoo kale inuu u kiraysto qof raashin ridqidii isla markaana mushqaayadiisa uu ka dhigo raashinkaas uu ridqayo daqiiqda ka soo bixi doonta barkeed daqiiqda kasoo bixi doonta barkeed ayaad yeelan doontaa ma asaxayso maxaa yeelay daqiiqdii ayaan la garanaynin intay noqon doonto sidoo kale hadduu dhaho buunshaha ka soo bixi doona raashinkan aad ridqayso ayaad qaadan doontaa taana ma ansaxayso buunshihii uu intuu noqon doono ayaan la garanaynin waayah laakiin haddii uu haweenay soo kiraysto si ay adoon ugu nuujiso ilmo yaroo addoon ah isla markaa ilmaha ay nuujinaysa naaska jaqsiinayso badhkii uu oga dhigo mushqaayadeedii wuxuu yidhi addoonkan ii nuuji isla markaa niskiisa qaado oo markaaba la wareeg taasi way bannaantahay way asaxaysaa saamaynna ma leh in camalkeedu iyo shaqadeedu ay ku dhacayso mushtarak addoon laisla leeyahay waxay la mid tahay un sida masaladii nagu soo dhaaftay musaaqaadka ee in shariigiisii qofkii la lahaa beerta uu kula waraabtamo inuu ka shaqeeyo beertii islamarkaana uu shardiyo ziyaado ka badan nisbadii uu ka lahaa midhaha uu dhaho waxbaan kugu daraya nisbadii ama bersentajkii intaad midhaha ku lahayd taasi way bannaanayd tanna waa un la mid wayushardu waxaa la shardiyaa buu ku yidhi kownulujrati ujradii inay ahaato macluumatan mid oo la garanayo qadarkeeda iyo jinsigeeda iyo sifadeedaba falaa tasixu ma asaxayso guri in la kireeyo bilcimaarati dhismihiisa iyo dayactirkiisa waalcalafi daabe in la kireeyo bilcalafi quudintii daabada la quudinayo in lagu kireeyo oo juuro laga dhigo ma bannaano walaa yasixu sidoo kale ma asaxayo in nin sallaakha oo maqaarbixiyo ah in la soo kiraysto liyaslakha si uu maqaarsiibo neef biljildi haragiisana marka uu maqaarsiibo wayaxana walaa istiijaaru طaxaanin nin raashin ridqa ah in la soo kiraysto ma bannaano liyaطxana si uu u ridqo raashinkii bibacdi daqiiqi daqiiqda barhkeedna uu ridqo ow mase binukhaalati buunshihii raashinka uu ridqay uu ujro oga dhigo walow istaajarahaa damiirka waxaad u celinaysaa haweenaydii haddii uu soo kiraysto liturdica si ay raqiiqan ilmo yaroo addoona ah, bibacdihi barhkiina ay u qaadato jaqsiinta fi lxaali isla kolkaaba jaaza kaasi waa bannaan yahay cala saxiixi muctamad haddii aan qabanno wa kownulmanfacati wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownu lmanfacati manfacadii inay ahaato mutaqawimatan mid qiimo leh falaa yasixu haddaba asixi maayo istiijaaru bayaacin iibiye in soo kiraysto calaa kelimatin kelima loo soo keeraysta kelimadaasoo laa tutcibu wax tacabah aan keenaynin wain rawajat isilcata badeecadii haba socodsiise eh kelmadaasi wakadaa waxaa la mid ah daraahimu daraahim in lasoo kiraysto ma asaxayso wadanaaniiru iyo danaaniir litasyiini qurxin in loo soo kiraysto wa kalbun ay in loo soo kiraysto lisaydi ugaarsi fil asaxi muctamad haddaan qabanno mualifku halkan wuxuu ka gudagelayaa ruknigii afraad ee arkaanta ijaarada waa manfacadii shan shardi buu leeyahay mualifku wuxuu ku bilaabay shardigii koobaad shardiga koobaadi waxaa weeye manfacadu inay ahaato mid qiimo leh sida guri maalan in la kireeyo oo kale oo deegaan loo kireeyo dee deegaanku waa manfaco ama daaba loo kireeyo in la fuulo taasi waa manfaco waxaa kaa baxay wixii aan manfacaba lahayn siduu mualifku tusaalayaal inoogu keeni doono sidoo kale wixii manfaca laakiin manfacadiisu sharcan aysan bannaanayn sida aaladii lahwiga oo kale muusikiga oo kale in la kireeyo maxaa yaele muusikada ma bannaana in la kireeyo sharcan maxaa yaele waa baxaaraan manfacadeedu haddaba ma asaxay suu ku in la kiraysto qof iibiye ah oo loo kiraysto kelmad aan wax tacaba asaga u keenaynin kelmaddaasi waa maxay iijaab iyo qabool maalan yacni ama shaygii maalan la iibinayey in uu dhaho shaygan waa intaa qiimihiisu waa intaa intaa keliya uu dhaho te intaasi tacab keeni mayso shaygaani waa intaas intaasaa lagu iibinayaa ama intaasaan ku iibiyey oon korkortani waxba aan lahayn intaasi tacab ma leh juhdina ooma baahno marka intaasi waxaa weeye looma soo kiraysan karo qof xataa haddii badeecadii ay socodsiinayso taa macnaheeda ma aha u fahmin khalad in qof lasoo kiraysto oo dahdo alaabtaa ii iibi oo maanta o ka shaqaynayo taas macnaheeda taasi way bannaantah waa wakiil ujradiisuna waa sax ee waa qof uun aad mobilkan ku naadi ku dhawaaq oo waxaad dhahdaa mobilkan waa boqol dollar intaa un dheh intaasaan ujro kugu siinayaa mobilkan waa boqol dollar intaa un dheh bis adugu taasi dee waxa weeye laskuma soo kiraysan karo way ka baxsan tahay masalada sidoo kale waxaa loo yaqaana xaysiiska xaysiiskii maanta wuxuu noqday waxyaabaha laga ganacsado ee waaweyn sharikaad baaba ka ganacsada marka xaysiisku asagu uu yahay haddii aan laga been sheegaynin lacagna waa lagu kala qaadan karaa sidoo kale daraahim iyo danaaniir qurxin in loo kiraysto oo maalan lacag in lasoo kiraysto in lagu qurxiyo ama lagu sharaxo xaanuudkii ama dukaankii sida ay samayn jireen hore taasi ma asaxayso maxaa yaele taasi manfaco mutaqawim oo qiimale ma aha lacagtii unbaad soo kiraysaad meel u sharaxdo sidoo kale ay mucallama oo tababaran inaad usoo kiraysato ugaarsi taasina ma asaxayso maxaa yeele aygu waxa weeye cayntiisa ayaabaan lacag la qaabilin karin oon la iibin karin manfacadiisana waa uun la mid laakiin labadan dambe khilaaf baa ku jira daraahimtii iyo kelbigii khilaaf baa ku jira khilaaful asax wuxuu leeyahay taasi way bannaan tahay wa kownu lmanfacati wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownu lmanfacati manfacada inay ahaato mutaqawimatan mid qiimo leh falaa yasixu asixi mahayo istijaaru bayaacin iibiye in lasoo kiraysto calaa kelimatin eray loo soo kiraysto kelmad kelmadaasoo laa tutcimu wax tacabah ama rafaada ama daal aan keenayn wain rawajat isilcata badeecadii haba wakada waxaa la mid ah daraahimu daraahim iyo wadanaaniiru danaaniir oo loo soo kiraysto litaziini qurxin dukaankii lagu qurxinaya meheradii wa kalbun iyo ay in loo soo kiraysto lisaydi ugaarsi filasaxi muctamad haddaan qabanno wa kwnu lmuajiri wayushtaradu waxaa la shardiyaa kwnu lmuajiri qofkii kireynaya inuu ahaado qaadiran mid awooda calaa tasliimiha manfacadii falaa yasix haddaba asix mahayo istiijaaru aabiqin addoon dhuuntay kiraysigiisa in la kiraysto maqsuubin iyo xoolo la dhacay in la kiraysto acmaa indhoole qof indhoolaha in loo kiraysto lilxifdi waardiye ama inuu wax ilaaliyo wa ardin dhul in loo kiraysto ma bannaano liziraacati beer arladaasoo laa wax biyaha aan u sugnaanin laha ayada biyahaasoo daa'imun joogto ah walaa yakfiiha islamarkaa aanu ku fillayn almataru lmuctaadu roobkii la caadaystay wayajuusu waxaa bannaan in kaana haddii uu u in kaana laha hadduu arladii u sugnaaday maaun daa'imun biyo joogto ah wakadaa waxaa la mid ah in kafaaha hadii uu ku filan yahay dhulkii almataru lmuctaadu roobkii la caadaystay aw amase maau thuluuji barafyadii biyahooda almujtamicati ee kulansanaa ee soo ururay walaalibu isla markaana ay balan tahay xusuuluhaa barafyadaa in la helo fil asaxi muctamadi haddaan qabanno shardiga labaad ee shuruuddii manfacada waxaa weeye in qofkan wax kiraynaya uu awoodi karo inuu manfacadii uu wareejiyo oo ku wareejiyo qofkii uu shaygan ka kireeyey waa inuu awoodi karo manfacadii inuu dhiibo xisan wa sharcan xis ahaan iyo sharci ahaan haddaba mualifkii asagaaba kuu tusaaleeyey waxyaabaha aan la dhiibi karin ama xisan ama sharcan xisan buu mualif ka horreeyey sharcanna dib buu ka sheegi doonaa waxyaabaha xisan aan la dhiibi karin waxaa ka ah in adoon la kireeyo addoon dhuuntay addoon aabiqoo dhuuntay oo sayidkiisii ka dhuuntay in la kireeyo ma asaxayso ama neef baadi oo lumay in la kireeyo ma asaxayso maxaa yeele waxani baadi buu kaaga maqan yahay ma wareejin kartid maqsuub shay la dhacay xoolo dhacan inaad kirayso ma asaxayso ilaa qof awoodi kara inuu soo ceshado mooyaane oo qofkii kaasibka ahaa inuu ka soo ceshado awoodi kara mooyaane qofkaa waa laga karayn karaa ilan xoolahan gacantaadaba kuma jiraan sidoo kale indhoole looma kiraysan karo inuu wax ilaaliyo xif alaab inuu ilaaliyo maalan ama guri inuu ilaaliyo looma kiraysan karo maxaa yeelay indhihu wax ku ilaalin lahaaba ma leh keliya laga soo reebay dhaheen culummadu haddii alaabtii loo dhiibay uu gacanta ku haynayo taasoo kale wuu ilaalin karaa ama maalan dukaankii la yidhi ilaali uu xidhan yahay isla markaana uu dhabarka ku hayo dukaankii albaabkiisi taasoo kale wuu ku ilaalin karaa dee qofkii usoo dhawaado uu qabanun soomaa gacanta muu ku dhigi marka markaasoo kale wuu ilaalin karaa laakiin halkaasoo kale inuu fadhiisto u ilaaliyo dee suuragal ma ah sidoo kale wixii aan suroobayn in la dhiiba xisan waxaa ka mid ah in dhul loo kireeyo beer isla markaa dhulkaasi uu yahay bilaa ama biyo joogtaa uusan lahayn roobkii caadiga ahaana ee muctaadka ahaa la caadaysana beertii aanu ku fillayn dhulkii dhul biyoleh ma ah oo waxaa weeye maalan webi ma leh ceelna ma isla markaa roobku kuma fillo beertii dhulkaasoo kale beer looma kireen karo maxaa yeelay dee maqsuudkii dhannaa ee beerta ahaa ee dhulka loo kireeyey ayaaban suuroobayn soo ma ah. laakiin haddii dhulkii uu biyo leeyahay joogto ah waa la kirayn karaa oo beer waa loo kirayn karaa ama uu roobkii muctaadkaa ku filan yahay ama dhulkan yahay dhul baraf ka dhaco islamarkaana baraf baraf badan uu kusoo ururo barafkaana uu dhalaalo oo biyo ay ka xasilaan kasoo ururaan islamarkaana ay badan tahay in barafkaa la helo oo beertii biyihii kasoo ururayay barafkaas uu ku filan yahay taasi waa saxaysaa wuxuu ku yidhi wa kwnu lmuajiri wayushtaradu waxaa la shardiyaa kwnu lmuajiri qofkii kiraynayay inuu yahay waa shardigii labaad ee shuruudda manfacade qaadiran mid awooda calaa tasliimihaa manfacadii dhiibitaankeeda wareejinteeda falaa yasux haddaba asixi maayo istijaaru aabiqin addoon dhuuntay oo sayidkiisii ka dhuuntay in la kiraysto wa maqsuubin mid la dhacay acmaa aan dhoole in la kireeyo ma asaxayso lilxifdi ilaalin loo kireeyo oo alaab ilaalinayo wa ardin dhul in la kireeyo ma asaxayso lizaraacati beer arladaasoo laamaa alaha wax biyaha unu u sugnaanin biyahaasoo daa'imun joogto ah walaa yakfiiha isla markaa unu ku fileen arladii almaaru lmuctaadu roobkii la caadaystay wayajuusu way bannaan tahay in kaan laha hadduu dhulkii u sugnaaday maaun biyo joogto ah wakada waxaa la mid a ah in kafaaha hadduu ku filan yahay arladii almaطru اlmuctaadu roobkii la caadaystay aw amase maau huluuji barafyadii biyahooda almujtamicati ee ururay wاlhaalib islamarkaana ay badan tahay xusuuluhaa barafyadaas inay xasilaan fi asax muctamad haddaan qabano wاlimtinaacu الsharciyu suuroobi la'aanta harcigaa xagga sharciga kalxisiyi kalimtinaaci ayuunbay la mid tahay falaa yasixu hadaba asixi mahayo istiijaarun in loo kiraysto qof liqalci sinnin ilig siibitaankii iligaasoo saxiixatin fayow walaa xaa'idin gabadh xayd qabta in loo kiraysto ma ansaxayso likhidmati masjidin masjid oo khidmayntii u adeegitaankii wakadaa waxaa la mid ah mankuuxatun haweeney la qabo in loo kiraysto liradaacin ilma naas taqsiintii ilmo kale inay aw amase hayrihi waxaan naasiksiinahay in loo kiraysto bihayri idni zawji zawjkeedii oo aan arrinkaa u fasixin fil asaxi muctamad haddii aan qabanno wuxuu ku yihi mualifku imtinaaca ah imtinaaci xisiga ah buu la mid yahay waa daabit alimtinaacu asharciyu kalimtinaaci alxisiyi macnaha maadaama mualifku noo sheegay shardigii labaad ee shuruuddii manfacada inuu yahay in qofka muajirka ee wax kiraynaya manfacadii uu dhiibi karo wareejin karo inay suuragal tahay oo islamarkaanu kuusoo tilmaamay imtinaaci xisiga ahaa markayna surooben xisan inuu shaygii wareejiyo sidii maqsuubkii wixii la dhacay iyo addoonkii waxa wey dhuuntay wixii la midka ahaa ayuu halkan wuxuu kuu tilmaamayaa sharciga ah suuroobin xagga sharciga waxay la mid tahay suuroobin la'aantii xagga xiska shaygii hadduunasan sharcan ayna suuroobayn inaad wareejiso waxay la mid tahay xisan manfacadii wareejinteeda inay suuroobeen ayun bay la mid tahay waa isku midun imtinaaci sharciga iyo imtinaaci xisiga ahaa marka tusaalum alifkuu keenay qaacidadaas tafriic buu u yeelay oo wuxuu ku yidhi ruux looma soo kiraysan karo ilig inuu bixiyo ama uu siibo isla markaana iligaasu yahay ilig fayow oo xanuuna iyo cillo toona aan qabin waayo dee sharcigaabaan ogolayn ilig fayow oon balaayo qabin in la siibo adu ilkahaaga iskama bixbixin kartid bilaa sabab iyadoo wa ku xambaaraysa si jirin ilkahaaguna ay caafimaad qabaan inaad iska bixiso oo iska siibto oo iska gurto sharciga kuuma ogolo maxaa yeele naftan aadu malihid waa ammaano inaad ku ciyaarto itlaafiso xubnaheeda laguma ogolo waxaa taa ah xubin walba oo fayow in la jaro ma banaano bilaa sabab haddii wax sabab aysan jirin inay qisaas loo jarayo mooyaane ama iligii qisaas loo siibayo mooyaane taas waa masale kale way bannaanta in loo karaysto marka sharciga aan ogolayn tan sharciga ayaan ogolayn manfacadan in la dhiibo laakiin haddii iligii uu xanuunsan yahay oo qofkii dhib badan uu ku hayo isla markaana dhibkaasi uu kaga tegayo inuu iska bixiyo oo si kale uusan dawo lahayn dee kale sharcigu ku ogol yahay inagin aad iska bixiso ujuuran aad ku bixiso bixintiisii sidoo kale xubintii haddii maalan gaangari iyo xanuun noocaas o kale ku dhaco oo dhakhaatiirtu ay dhahaan in la gooyo mooyaane dawo kale ma leh marka in la gooyo sharcigu uu ogol yahay waana loo karaysan karaa dhakhtarkii arrinkaas inuu fuliyo taasi waxa weeye waa waa suura waa mas'alo miaal kale ayuu mualif ka bixiyey wuxuu ku yidhi gabadh xeyd qabta in loo soo kirayso masaajid inay u khidmayso ayadna ma asaxayso xataa haddii ay ka aamin tahay masaajidkii in dhiiggii ay ku dadaadiso ama ku wasakhayso maxaa yeelay nagaanshaha masaajidka ay ku nagidahay ayaan bannaanayn gabadha xaydka qabta waa la ogolaya masaajidka inay tallowday marto laakiin looma ogola inay ku nagaato marka khidmada ay masaajidka u khidmaynayso waxaa ka laazimaysa masaajidka inay ku nagaato taasina ma bannaano sidoo kale islaan la qabo looma soo kiraysan karo ilmo yar inay naas ama inay shaqo qabato shaqada doontaba ha ahaatee ayadoonan zawjkeeda u fasixin sababtoo ah dee gabadhan ninkeeda khidmadiisii bay ku mashquulsan tahay oo wakhtigeedao dhan mashquul ku yahay hadduusan ninkeeda u fasixin inay shaqadan soo qabato dee sharcan uma bannaano inay sidaa yeesho marka waa imtinaaci sharciga sharcigaan u ogolayn arrinkaas hadduu laakiin ninkeeda u fasaxo arrinkaas way bannaan tahay walimtinaacu sharciyu suuroobi la-aantii xagga sharciga in manfacadii la dhiibo kalxisiyi kalimtinaac alxisiyi sida suuroobi la-aantii xiska ayuunbay la mid tahay oo falaa yasixu haddaba asixi mahayo istiijaarun in ruux loo kiraysto liqalci sinin ilig siibitaankii iligaasoo saxiixatin fayow walaa xaydin gabadh xayd qabtay in loo soo kiraysto likhidmati masjidin masjid u adeegitaankii kada waxaa la mid a mankuuxatun islaan la qaba loo soo kiraysto liradaaci naas jaqsiintii ilma naas la jaqsiinaya o hayri ama waxaan ahayn bikayri idni zawji zawjka oon u fasixin fil asaxi muctamad haddaan qabanno wayajuusu waxaa bannaan taajiilu lmanfacati manfacadii in dib loo dhigo fii ijaarati dimmati kirayntii dimmada ama ijaaradii dimmada wadalika miaalka alzamtu waan ku laazimiye webeeye dimmataka dimadaada alxamla ilaa makata maka inaad alaabtan u qaado ama inaad ii qaado awala shahri kada bilheblaayo bilowgeeda wakaan horey usoo tilmaanay ijaaradu inay laba qaybsanto ijaaratu cayn iyo ijaaratu dimma waa kaan soo tilmaanay labada ijaaro inay axkaamtoodu kala duwan tahay iyo shuruudda badh inay ku kala duwan yihiin oo midba shuruud gooni ah ay leedahay haddaba mualifku masaa'il kala duwan wuxuu noogu tilmaami doonaa farqiga udhexeeya ijaaratu cayn iyo ijaaratu dimma haddaba ijaaratu adimma ijaaradu markay tahay ijaaratu dimma manfacadii way bannaantahay in dib loo dhigo sida maalan oo kale qof baa wuxuu qof kale yani ka dalbaday alaab inuu u raro qof gaari iska leh ayuu ka dalbaday alaabta inuu alaab u raro oo gaarigana uu qaado oo uu meel kale u gaadhsiiyo alaabta taasi waxaa la dhahaa ijaaratu dimma maadaama la dalbaday alaab in meel la gaadhsiiyo waxay ka dhigan tahay gaari alla gaarigaa doonto alaabtan ku qaad waa ijaaratu dimma lama cayinin daabadii lagu qaadi lahaa waxaan kaa doonayaa inaad alaabtan ii qaaddo ood maka i gaadhsiisuuri waayo ama ani aad qaaddo ood maka i gaadhsiiso bilheblaayo bisha soo socota bilowgeeda taasi way bannaantah waayahay manfacadiiba haddaba dib loo dhiga maxaa yeelay manfacadii maadaama ay dayn tahay dibdhig way aqbali kartaa sida salamkiiba waxa weeye marka shay salam lagu iibsanaya dibdhiga ugu bannaana in muddo lagu muddeeyo taasi waa ijaara اdima ijaaratu cayn ma ku bannaantay taas kuma bannaano waa kan walaa yajuusu ma bannaano ijaaratu caynin cayn in loo kireeyo limanfacatin mustaqbalatin manfaco iman doonta falow ajara haddaba hadduu kireeyo gurigii asanata ahaaniyata sanadii labaad limustaajiri اluulaa sanadii hore qofkii kiraystay qabla inqidaa'aha intayna dhammaanin sanadii hore ka hor jaaza waa bannaanya arrinkaas fil asaxi muctamad haddaan qabanno ijaarat alcayn ayada kuma banaano in manfacadii dib loo dhigo mar haddii wixii la kiraynaya uu mucayan yahay manfacadiisii dib looma dhigi kari maayo haddaad maalan guri karaysanayso ijaarata cayn aad ku karaysanayso waa in muddadii guriga aad karaysatay ka bilaabato wakhtiga caqdiga u dhacay maalan waxaa tidhi gurigan iga kiree muddo bil ah ama muddo sanad ah waa in ay muddadaasi ka bilaabataa xilliga caqdiga u dhacay wixii ka bilowda yani caqdiga waa laga xisaabanaya muddadii maalintaa ama saacaddaa la heshiiyey ayuu heshiiskii ka bilaabmaya ma banaana haddaba in dib loo dhigoo la dhaho heshiiskii iminka waan gelaynaa gurigan waan kaa kiraystay guriganu mucayan yahay waa ijaaratu cayn manfacadu laakiin waxay bilaabmi doontaa oo muddadii laga xisaabin doontaa bishaa soo socota ama sanadka soo socda taasi ma asaxayso haddaba ijaarata cayn limanfacatin mustaqbila manfacada soo socota in guri mucayana ah loo kireeyo shay mucayan loo kireeyo ma banaanaan nidhi masalada wuxuu ka soo reebay mualifku qaacidadaas ama arrinka wuxuu ka soo reebay xukunkaas laba suura laga soo reebay suuradda koobaad waxa weeye in gurigii sanad la kireeyey sanadii oon dhammaanin isla mustaajirkii sanadii koobaad loogu daro qof baad guri ka kiraysay sanad sanadkii oon dhammaanin ayaa wuxuu yidhi sanad labaad igu dar oo sanad soo socon gurigii ka kiree waa banaantah taas hadda waa manfaca mustaqbala lama gaarin sanadkii taasi way bannaan tahay oo waa laga soo reebay tii hore maxay labadii muddo ayaa xidhiidha mustaajirkiina waa hal mid marka waxay la mid tahay sida asagoo labadii sano hal caqdi kaga kireeyey wayajuusu waxaa bannaan tajiilu manfacati manfacadii in dib loo dhigo fii ijaarati dimati ijaaraday dimada wadalika mitaalka alzamtu waan ku laazimay dimatka dimadaada alxamla inaad alaabtan u qaaddo ama aniga adiga qaaddo ilaa makata maka ad gaadhsiiso ama alaabtan idin gaadhsiiso awala shahri kada bilheblaayo bilowgeeda walaa yajuusu ma banaano ijaaratu caynin caynin in loo kireeyo ijaarata caynin caynin in la kireeyo limanfacati manfaca loo kireeyo manfacadaasoo mustaqbalatin lasoo qaabilayo macnaha soo socota falow ajara haddaba hadduu kireeyo asanata aaniyata sanadii labaad hadduu gurigii kireeyo limusta'jiri اluulaa sanadii hore ama sanadii koobaad qofkii kiraystana uu ka kireeyo qabla inqidaa'ihaa intayna sanadii koobaad dhammaanin ka hor jaaza arrintaasi way bannaantahay fi asaxi muctamad haddaan qabanno wayajuusu waxaa bannaan kiraa'u lcuqabi kaltankii kiradiisii ayaa bannaan wa huwa kiraa'ulcuqabkii waxaa weeye an yu'ajira inuu kireeyo daabatan daabo rajulan inuu ka kireeyo liyarkabaha si daabada uu u fuulo bacda ariiqi jidka barkii aw amase rajulayn laba nin uu ka kaleeya daabadii liyarkaba haada si kan uu u fuulo ayaaman maalmo wadaakanna ayaaman maalmo oo yubayina uu caddeeyo wayubayinu uu caddeeyo albacdayni labada bad u kala caddeeyo uma dabeetana yakhtasimaani labadooda ayaa qaybsan doona tanna waxa weeye waa suuradii labaad ama masaladii labaad ee ka soo reebay mualifku ijaarata cayn cayn in la kireeyo oo loo kireeyo manfaco soo socota on la gaadhin waxaa weeye waxa loo yaqaano kiraa lcuqab waa kiradii kaltanka taasna suuradeeda waxa weeyaan buu mualifku laba suuro ayaa lagu suuray karaa kaltankii kirada inuu qofku kireeyo weeye suurada koobaad inuu qofku kireeyo weeye daabo uu nin kireeyo isla markaa asagiiyo qofka uu ka kireeyey iyo asaguba ay daabadii midba uu mar fuulo liyarkabaha bacd ariiq qofkii waxa weeye laga kireeyey jidka barhkiibuu fuulaya barhka kalena qofkii muajirka ah ee daabada ka kireeyey ayaa fuuli doona wuxuu leey maalan waxaan kaa kireeyey dameerkan ama neefkan geela ah si aad waxa weeye u fuusho ilaa magaaladaa heblaaya magaala heblaaya aad u fuusho laakiin waan ku kaltamaynaa laftirkeyga waan kula soconaya magalada waan u socdaa marka waan ku kaltamaynaa adna waxa wey bar baad fuulaysaa jidhka jidhka bar baad fuulaysaa adna bar baan fuulaya maalan hantii kilomitirba midbaa fuulaya hantii kilomitirba midbaa fuulaya ama waxa wey saacaddiiba midbaa saaraanaya daabadii ilan daabadii labadii qof ma wada qaadi karto wey macnaheeda taasi waa suuro suurada labaadna waxa wey laba nin ayuu daabadii ka kiraynayaa midba waxa weeye maalmo ayuu daabadii fuulayaa kana maalmuu fuulaya kana maalmuu fuulaya ama kana masaafo mucayan ah ayuu daabadii fuulaya kana masaafo mucayana ama zaman baa lagu xadidaya ama haddii jidku maalan uu maraaxil yahay la yaqaano midba waxa weye marxalo mucayanah ayuu fuulaya magaalo heblaayo hebel baa fuulaya magaalo heblaayana hebel baa fuulaya magaalo heblaayana hebel wahaa kada way ku kaltamayaan midba marbuu fuulaya kii kale waa uga degaya kii kale haddana fuulaya cuab waxaa loogu magacaabay saas weeye kiradii kaltag tanna waxaa laga soo reebay ijaarata cayn limanfacati mustaqbal waad aragtaa waxa weeye qofkii waxaa laga yaabaa inuusan markaaba waxa weye daabadii fuulin ee muddo kadib uu fuulo markii saaxiibkii uu fuulo ayuu asna ku xigi doonaa marka ijaaradii caynta ayaa dib loo dhigay yani manfaca mustaqbala ayaa loo kirayay wayajuuzu waxaa bannaan kiraau lcuqabi kaltankii kiradiisii ayaa bannaan fi lasaxi muctamad haddaan qabano wahuwa asagu an yajara waa inuu kirayo daabatan daabo rajula inuu ka kiray liyarkaba si u fuula daabadii bacda dariiq jidka barhkii ama mase rajulayn laba inuu ka kiray liyarkaba haada si u kani u fuula ayaaman maalmo wadaakana ayaaman maalmo yubayinu marka uu caddeeyo albacdayn labadii badh ay kala fuulayeen uma dabeetana yakhtasimaana ay ku qaybsadaan haddii ay ku murmaan midkii bilaabi lahay hor fuuli lahaana way qori tuuranayaan faslun fasalka mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa shardigii saddexaad ee shuruudii manfacada wuxuu yidhi yushardu waxaa la shardiyaa kownulmanfacati manfacadii inay ahaato macluumatan mid la og yahay uma dabeetana taaratan mar tuqadaru waxaa lagu qadaraa bizamaanin zaman ayaa lagu qadaraa ka daarin sida guri in la kireeyo sanatan muddo sanad ah wa taaratan kolna bicamalin camal baa lagu qadaraa waxa weeye manfacadii wadalika miaal ka daabatin daaba webeeye ilaa makata loo fuulo wa ka khiyaadati da thawbi maradan tolitaankeedii oo kala webeeye falow jamacahumaa zamankii iyo camalkii labadaba hadduu kulmiyo oo fastaأjarahu uu u kiraysto liyakhiiطahu suu maradii u tolo bayaada nahaari maalinta iftiinkeeda intay maalintu caddahay lam yasixa ma asaxayo filasaxi muctamada haddaan qabanno wayuqadaru waa lagu qadarayaa tacliimu اlqur'aani qur'aanka baristiisa bimuddatin muddo ayaa lagu qadarayaa aw amase tacyiini suwarin suurado cayimitaankeed shardiga saddexaad ee shuruudda manfacada waxaa weeye inay manfacadu ahaato manfaco macluumo oho la og yahay oo see la ogaanaya manfacadii laba siyaabood midkii kolba la doono ayaa lagu ogaan karaa in zaman lagu qadaro manfacadii ama in lagu qadaro camal labadaa mid ayaa lagu qadari karaa manfacadii oo markaa macluum bay noqonaysaa laakiin manfaco muطlaq ah ma anfacayso gurigan waan kaa kireeya iyadoon muddadii la sheegin ma anfacayso waa in la xadidaa oo manfacadii la dabdiyaa haddaba wuxuu ku uhi manfacadu macluum u noqoto marna waxaa lagu qadaraa zamaan marna waxaa lagu qadaraa camal zaman baa lagu qadaraa oo sida gurigii maalan inaad kirayso sanad manfacadii waxaad ku qadartay sanad waay taasi way asaxaysaa gaarigii baad kiraysay muddo bil ah way ansaxaysaa waxa weeye neef baad kiraysay muddo saacad ah faraskii baad saacad kiraysay way ansaxaysaa wahaakada wacalaa hada faqis taa u qiyaas qaado taasi waa altaqdiiru bizamaan zamani lagu qadaro waxaa kaloo manfacada lagu qadari karaa bicamal shaqo taas mataalkeedu waxaa weeye inaad daabo u kiraysato maka inaad ku gaadho marka intaad maka ku gaadhayso lama ogo ma waxay kuu qaadan maalin intaad sii socoto ma laba maalmood bay kuu qaadan ma badan ma yar yani muddaha maxadada maadan ku dabdinin ee waxaa tidhi uun intaan daabada kaga gaadhayo maka gaarigan aan kaa kiraystay waxaan rabaa gaarigan aan ugu safro waxaa weeye magaalo heblaayo marka saacadahaad sii soconayso ma dabdisno waxaa laga yaabaa saacadii inay ama inay bataan walidaalika waxaa lagu dabdiyay camal manfacadii camal shaqa lagu dabdiyo waxaa taa la mid ah qof inaad usoo kiraysato dawaarle ah inuu maradan kuu tolo marada intee leeg bay ku qaadan tolmaheeda lama xadidin waqtigay qaadanayso laakiin camal baa lagu dabdiyay manfacadii inuu shaqadaa kuu qabto oo ah marada inuu kuu talo waaya maadaama manaaficdan ay tahay manaafic la og yahay ooma baahno in muddo lagu qadaro muddo in lagu qadaro ooma baahno laakiin guriga kiradiisa waxay u baahan tahay muddo lagu qadaro muddo lagu qadaro ayay u baahantahay waayo manaaficda qaarna waxay u muddo lagu qadaro qaarna waxay u in camal lagu qadaro haddaba ka warran haddii labadiiba uu jamciyo muddadii iyo camalkiiba uu ijaaradii ku jamciyo oo maalan wuxuu soo kiraystay qof dawaarle ah si uu maradan ugu tolo intay maalinta iftiinkeeduu joogo inta maalin caddeeda maalinta inta iftiimayso maradan ii tol ama dharkan dharkan faraha badan tol intii maalintu iftiinkeedu uu jiro itol haddaba waad artaa zamanna uu ku xadiday camalna uu ku xadiday zaman buu ku xadiday wuxuu maalinta bayaadkeeda bayaada nahar maalinta iftiinkeeda camalna uu ku xadido wuxuu yihi maryahan dhan tol maryahan dhan inu dhamayna waa la rabaa maalintaana inuu shaqeeyo maalintaasoo dhan shaqada uu ku dhameeyana waa la labadii buu jamci taasi ma bannaanta taasi ma ansaxayso maxaa yaele qarar iyo dagid ayaa halkan ku jirta labadaba in la jamciyo ma bannaano maxaa yeelay way kala badan karaan muddadii iyo camalkii waxaa laga yaabaa in maalintii oon dhammaanin shaqadii u dhammeeyo muxuu qaban marka maalinto dhan ii shaqey baa baad karaysatay ama waxaa dhici karta taa cagsigeed in maalintii ay dhammaato isagoo weli aan maradii tolmaheeda aan dhammaystirin taana dhowdood baa ka imaan waxa weeye waxaan ku karaystay inaad maalinta igu dhamaystirta berrina waad ii shaqayn berrina mushqaayaddeeda leeda adeer had iyo jeer taasi way dhacdaa markii dadka wastaadiinta ah loo soo kirayso loo gidaarkan dhisa ama maqsinkan ku dhisa saddex cisho isla markaana muddadii iyo camalkii waa la xadiday maqsin baa la yidhi waa shaqo camal muddona waa lagu xadiday waxay tahay saddex cisho marka haddii ay muddadii ku dhammayn waayaan hadhow dood baa dhacaysa waxaan ku heshiinay maqsin inaad dhistaan saddex cishona waan ku heshiinay shaqadii ku dara yoom afraad ku dara oo dhammaystira aybana yeeli mahay waa leey yoomkaas aniga waxaan nahay garabrato yoomiyaad nagula heshiisay adeer yoomka waad ka bixinaysaa iyoma bixinayo hirig bay noqonaysaa marka hawshi marka taana waxaa keenaysa sharciga la khilaafay had iyo jeer waxa qararka keenaya dooda sharcigu wuu diidaa marka ama muddo ku xadid ama camal ku xadid laakiin labadaba ha jamcinin arar iyo dagid baa ka dhalanaysa qur-aan qof hadduu macallin qur-aan yahay oo qur-aankii dhigayo maxaa lagu xadidi karaa manfacadaas ah tacliinta waxaa lagu xadidi karaa muddo oo waxa la karaa ilmahayga qur-aanka waxaad udhigtaa muddo sanad ah marka intuu qur baro un um la eegi doonaa hadday ciyaalku fahmo badan yihiinna dee wax badan bay xafidayaan waxa laga ya qur'anka inu muddadaas hadday fahmo culus yihiinna intuu fahamkoodu dhan yahay ayuumu bari doonaa ama in suurada mucayana la bar intay kugu qaadataba waxaad bartaa juz ama laba juz ama saddex juz ama waxa weeye toban suuradood ama labaatan suuradood udhig ciyaalka intay kugu qaadataba labadaba waa lagu xadidi karaa yushtaradu waxaa la shardiya kownu manfacati manfacada inay ahaato macluumatan mid laogaya uma dabaytana taaratan mar tuqadar waa lagu qadaraya bizamaanin zaman ayaa lagu qadaraya manfacadii ka daarin sida guri in la kireeyey weyba sanatan sanad wa taaratan marna bicamalin shaqo ayaa lagu qadarayaa manfacadii wadalika mitaalka daabatin daaba webay ilaa makata maka loo kiraysanayo wa ka khiyaaطati da thawbi iyo maradan in la tolo uun inay markaa tahay shaqadu falow jamacahumaa labadoodii hadduu jamciyo waa zamaankii iyo camalkiie oo fastaأjarahu qofkii uu u kiraysto liyakhiiطahu si uu tolo maradii bayaada nahaari maalintu intay caddahay lam yasixa ma asaxayo fi asaxi muctamad haddaan qabanno wayuqadaru waa lagu qadaraa tacliimu اlqur'aani qur-aanka baristiisa bimuddatin muddo aw amase tacyiini suwarin suurado xadididooda iyo cayimitaankood wa fi lbinaai dhismihii waxaa lagu xadidaa wa almawdica halkii laga dhisayey dhismaha waduula gidaarkii la dhisayey dherarkiisa walcarda iyo ballacii wasamka iyo jooggii wamaa yubna bihi in wixii lagu dhisayey in qudira haddii lagu qadaray bilcamali shaqo wuxuu ku yidhi qofkii hadduu usoo kiraysto dhismo waxaa la caddaynayaa meeshii laga dhisay dhulkan laga dhisay waa inuu caddeeyo oo xadidaa waaya dherarka gidaarka la dhisayo intuu dhan yahay intaasoo mitir oo dherarkii ah cardiga cardiga lagu sheegay halkan waxaa weeye waa ballacii waa ballacii gidaarka dhumucdiisa intay dhan tahay dhumucda gidaarka weya waaya samkuna waxaa wey waa joogii joogii gidaarka dhulka laga bilaabo ilaa kor marka loo kaco kaasna waa samkigii waa joogiisi inta uu dhan inta mitir u yahay joogu dherarka intuu yahay ballacu intuu yahay intaa waa in la xadidaa sidoo kale waxa laga dhisayo gidaarkaas waa in la xadidaa yacni ma waxaa lagu dhisayaa dhoobo ma jaajuur baa lagu dhisayaa ma dhagax baa lagu dhisayaa maxaa lagu dhisaya waa in la xadidaa ma dhisba waa in la xadidaa waa haddii laakiin marka loo baahanayo lagu xadido ijaaradii camal manfacadii haddii camal lagu xadido dhaho waxaan kaa rabaa inaad gidaarkan dhisto muddo lama sheegin waxa wey marka waa in la caddeeyaa waxa lagu dhisayo gidaarka wuxuu yahay ila uu kala duwan yahay haduu dhagax yahay iyo hadduu jingad yahay iyo hadduu jaajuur yahay iyo hadduu wax kale way kala duwanaanaysaa shaqadii baa kala tegaysa laakiin hadduu muddo kula heshiiyey oo uu yidhi maalan waxaan rabaa toban cisho inaad dhismahan dhisto marka waxa laga dhisayo in la caddeeyo shardi maaha yacni ijaarada ooma baahnaanayso in la caddeeyo waxa laga dhisayo maxaa yeele tobanka cisho ama jiingad ha ka dhiso ama jaajuur ha ku dhiso ama dhagax ka dhiso waa isku midun waa adu waxa wey tobankaa casho ninkan uu mashquulu yahay u shaqaynaya u xamaalaya laakiin dhinac kale laga baahanayaa oo dee waxa la qabanayo si hadhow muran oga imaanin waa inuu u sheegaa oo u dhaha dhowaan waxaasi waxaasaan rabaa inaad gidaarkii aad ka dhisood ka samayso وفي البناء الاسمي يبين و cadynaya الموضع halkii laga dhisayey وطuula iyo dharkii والcرضa balcii وasamka iyo joogii وma yubنى bihi wxi lagu dhisay dhismahaas in qudira waa hadii lagu qadarya ijaaradii بالcamل shaqo waidaa salaxat alardu dhulkii hadday u suubatay libinaain dhismo wazaraacatin iyo beeris wakhiraasin iyo talaal ushturada waxaa la sardinayaa tacyiinu manfacati manfacadii in la cayimo wayakfii waxaa ku filan tacyiinu zaraacati beertii in la cayimo can dikri maa yusracu waxaa la beeraya sheegitaankiisa ayuu kaga filaanaya fi asaxi muctamid haddaan qabanno walow qaala hadduu dhaho litantafica waxaan kaa keriyay dhulkan litantafica saad u dheefsato bihaa dhulkan bimaa shita doonto aad ugu dheefsato ka beerto saxa way asaxaysaa kada waxaa la mida ah, low qaala hadduu dhaho in shita haddaad doonto fasrac beer wain shita haddaad doonto faqris geeda ka tallaal fil asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii dhul uu kireeyo dhismo ama beer amaba tallaal geeda lagu tallaalayo waxaa shardi ah manfacada nooceeda in la xadido ma dhismaa ma geeda la tallaalaya ma beer lagu beeraya maxaa yeelay waxyaabahaas dararka iyo dhibaatada ay dhulka usoo jiidayaan way kala duwan yihiin markaas si un hadhow muran oga imaanin waa in lagu heshiiyaa waxaa dhulkan laga qabanayo maxaa lagu samaynayaa ma dhis baan laga dhisayaa mise waa geedaa laga tallaalayaa mise beer baa lagu beeraya haddii laakiin uu xadido in la beerayo taasaa kaga filan inuu caddeeyo waxa laga beerayo inuu sheego hadduu waxaan kaaga keriyay si aad u beerato shardi maaha inuu xadido waxa laga beerayo muxuu yahay ma galeyba ma waxa weeye beriisba ma waxa weeye burba ma qabandi shardi maaha in la caddeeyo maxaa yaele tafaawudka udhexeeya waxyaabaha la beerayo waa wax iska sahlan anwaacda zarciga laakiin haddii uu dhaho dhulkan ayaan kaa kareeyey si aad u dheefsato waxaa doonta ad ugu dheefsato taasi waa asaxaysaa marka wuxuu doono ayuu qofkan ku samaynayaa ama ha dhiso ama ha beero ama taasi markaasi way ansaxaysaa maadaama uu qofkan raalli ka wixii lagu samayn dhulka ilaa asagaa iska sidoo kale haddii uu dhaho dhulkan waan kaa kirayay haddaad doonto wax ka beer haddaad doonto geedo ku talaal taasina way bannaantah la dhihi mahayo haddaad doonto haddaad doonto meesha wuxuu geliyay jahaalo la dhihi mahayo way bannaantah maxaa yeelay marba hadduu ku raalli noqday ninkii iska lahaa dhulkan in la beeray in la waxa wey wax laga tallaalo waa isku midun qofku kuu doono ayuu dooranayaa markaa maadaama qofkani uu raalli ku yahay in wax laga tallaalo beertuna way ka sahlantahay lakin khilaaf alasax ma asaxay uu leeyahay maxay ihaambu geliyey wax shaqada laga qabanayay muusan caddayn marka maadaamuu door geliyey uu kuleeyahay qowlka labaad ma asaxayo waidaa saluxat ilardu dhulkii hadday u suubato libinaa'in dhismay waziraacatin beeris wakhiraasan iyo geed laga tallaalayo ishturida waxaa la shardiya tacyinu manfacati manfacada in la cayimo wayakfi waxaa ku filan tacyiinu zaraacati beertii in la cayimo can dikri maa shay sheegitaankii ayay ka kaafinaysaa yusracu lagu beeri doono dhulkaas fil asaxi muctamad haddaan qabanno walow qaala hadduu dhaho litantafica biha dhulkii waan kaa kireeyey litantafica biha si aad u dheefsato bimaa shita waxaa doontan aad ugu dheefsato saxa way asaxaysaa wakada waxaa la mid ah oo asaxayaa dhulkii in la kireeyo low qaala haddii uu dhaho inshiit haddaad doonto fasraca beer inshiit haddaad doonto faqrisgeeda ka talaal fil asaxi muctamad haddaan qabanno wayushtarad waxaa la shardiyaa fii ijaarati daabbatin daabo kiraynteed lirukuubin kuritaan ama fuulitaan loo kireeyo macrifatu raakibi qofkan fuulaya in la garanayo bimushaahadatin aragti lagu garanayo aw amase wasfin taamin tilmaan dhammaystiran lagu garanayo waqiila waxaa la yidhi laa yakfii kuma filo alwasfu tilmaantii wakadaa waxaa la mid ah alxukmu xukumkii ayaa la mid ah fii maa yurkabu calayhi waxaa lagu dulfuulayo xukumkiisa oo min maxmilin guro ah waayrihi waxaan in kaana lahu waa haddii qofkani uu u sugnaaday waxa aan tilmaano uu leeyahay walow sharada haddii uu shardiyo xamla almacaaliiqi waxyaabihii lulanayey ee la surayey waxa weeye daabadii inuu ku xambaaro muطlaqan si guud isagoon faahfaahinin waxaa la saaraya laga lulayo fasad alcaqdu caqdigii waa buraya filasaxi muctamad haddaan qabanno wain lam yashridu hadduusan sardinin macaaliani macaaliiqda inuu ku xambaaro lam yustaxaq lama mutaysanayo waayah ijaaratu daabba daaba haddii la kiraynayo ku yidhi ama ha ahaato ijaaradaas ijaaratu cayn ama ha ahaato ijaaratu dimma waxaa shardi ah qofka raakibka ah ee daabada fuulaya in la garanayo oo aragti ama lagu garanayo oo la arkay qofkii daabada kiraysanaya fuulayey amaba tilmaan la tilmaamayo laleeyahay waa qof buuran ama qof dhuuban in la caddeeyo ayaa shardi ah maxaa yeele dadkiibaa kala duwan dadka qaar aad bay u miisaan waa qof maaragtay laga yaaba miisaankiisu inuu wax ka badan yahay daabadiin waxa laga inay weyn dhabar ka furo dhabarka ka jabtaba waad fahamta soo dadka qaarna waa weydo daabadii inuu saaran yahay in kale la dareemi aad bay u marka dadkiibaa kala tagsan walidaalika in la caddeeyo ama qofkiiba la arkayo daabada karaysanayey amaba la tilmaamayo le waa qof buuran ama waa qof dhuuban ayaa muhiima si loo qiyaasi karo daabadan inay xamili karto iyo inaysan amili karin ama dhib u keeni karin inaysan dhib u keeni karin waayahay aragti ama tilmaam qiil baa wuxuu leeyahay maya tilmaanta kuma fillo waa in la arkaa laysa alkhabaru kalmucaayana waxa weeye warku sida aragtidoo kale ma ah waaya laakiin taas waa daabooyinkii xoolaha nool weeye sida geelii iyo fardihii dameerihii baqashii wixii la midka ah laakiin zamankeennan gawaari baan isticmaalnaa gawaaridu dee qof weyn inuu fuulo iyo qof dhuuban inuu fuulo qof buuran iyo qof weyda waa isku midun gaarigii wax farqi ah ama saamiina dhibaato looga cabsanayo ma jirto maxaa le baabuurku ka tanwen yahay uu ka awood badan yahay xoolihii la isticmaali jiray marka taasi waxa weeye kuma dabaqmaysa masaladan taa waxaa la mid uu ku yidhi oo loo baahan yahay in la ogaado waxa daabada la saari doono ee uu ku fuuli doono daabada maheriya ma gurada waad garanaysaa waxa weya waxaan dee geela dusha laga saaraya ee la fuulaya sida aqalka oo ah weeyaan marka ma guru dusha ka saari doonaa maheriyuu ku fuuli doonaa ma saari doonaa waa in la caddeeya waa haddii qofkani waxaas uu haysto qofka mustaajirka hadduu waxaa uu haysto weeyaan lakin hadduusan haysanin uusan isticmaalayninba lama baahan in la caddeeyo sidoo kale haddii qofkii mustaajirka ahaa uu shardiyo in daabada uu ka luli doono markuu rarto asna uu fuulo waxyaabuhu hareeraha ka luli doono macaaliiq ah waxaa la leeyahay macaaliiqdaasi maxay tahay hadduu caddayn waayo muطlaqan waxaan doonaan saari doonao ka luli doonaa hareeraha taasi ma ansaxayso maxaa dadkii u kala duwan yihin waxyaabaha daabada laga lulayo waa waxaan dee qofka musaafirka socotada ah uu jidhka ugu baahnaan doono sida saxankii iyo xeeradii iyo dherigii iyo sufradii wixii la midka ah uu hareeraha ka luleey wayaan marka waa in macaaliiqdaasna la caddeeyo haddii mutlaqan laiska duuduubo caqdigu fasahaadaya maxaa yeele dadkii macaaliqdu kala duwan yihiin xagga yarida iyo xagga badnida inay badataa dhici karta inay yaraataa dhici karta waayo qof baa laba weel qaadanaya qof baa toban weel qaadanaya markuu safrayo haddii laakiin macaaliiqdii uusan shardinin oo muusan sheeginba markaa ma mutaysanayo wain lam yashridu hadduusan macaaliiqdii uusan shardinin inuu ku xambaaro daabadii lam yustaxaq markaa lama mutaysanayo maxaa yeelay waxa weeye dadka ayaa kala duwan dadka qaar waxbay ka lulaan qaarna wax kama lulaan lakiin khilaaf alasax wuxuu leeyahay maya ee way bannaan tahay markasta wax ka lulo maxaa caadada ayaa keensanaysa wayushrad waxaa loo shardiyaa fii ijaarati daabatin daaba in loo kiraya lirukuubin fuulitaan macrifatu raakibi qofkii fuulaya in la garanayo bimushaahadatin aragti lagu garanaya mase wasfin taamin tilmaan dhammaystiran waqiila waxaa la yidhi laa wakada waxaa la mid alxukmu xukumkii fii maa yurkabu calayhi wixii lagu dulfuulayay daabada oo min maxmilin qura ah wakayrihi hayrkii in kaana lahu haddii uu u sugnaaday qofkaas waxaa lagu dulfuulayo haddii uu haysta wey mustaajirkii walow sharada hadduu shardiyo qofkii kiraystaha ah xamla almacaaliiqi waxyaabihii la surayay inuu ku xambaaro daabadii muطlaqan si duuduuba fasad alcaqdu caqdigii wuu buraya fil asaxi muctamid haddaan qabanno wain lam yashridu hadduusan shardinin macaaliiqda ku xambaaritaankeedii lam yustaxaq lama mutaysto wayushtaradu waxaa loo shardiyaa fii ijaarati alcayni caynta ijaaradeedii waxaa loo shardiyaa tacyiinu daabati daabadii in la cayimo wa fii aragtida daabada in la arko shardinteedana alkhilaafu waxaa ku sugan khilaafkii ku sugnaa fii bayci alhaa'ibi wuxuu ku yidhi markii ijaaradu tahay ijaarata cayn daabana la kiraynayo waa in daabadii la cayima oo la xadido daabadan aan kaa kireeyey ama daabada daabadan aan kiraystay maxaana daabooyinku way kala duwan yihiin waaya haddaad daabadii fuulaysa weeye ama aad wax ku raranayso waa shardi in la cayimaa daabadii haddii ay tahay ijaaratu cayn lakiin ijaaratu dimma shardi maaha in daabadii la cayima si hore noo soo dhaafto haddaba daabadii ha la cayimo laakiin aragtideedu ma shardi baa haddii loo daabad aan hayo oo noocaas waa xadidanta haddaba ninkan hal daab u hayaa laakiin ama neefkiisii uu hayay ayuu kaa kiranaya ama gaadhigiisii ayuu kaa kiranaya lakin gaadhiga adu maada arag haddaba gaadhiga waa mucayan waana ijaaratu cayn ilan daabada uu leeyahay ama gaadhiga uu leeyahay aad ka kiraysatay laakiin gaadhiga hore maada u arag ma asaxaysaa taas waxaa ku jiru i khilaafkii ku jiray bayc alhaa'ib shay maqan in la kala iibsado laba qowl baa ku jiray qowlka muctabadka wuxuu ahaa shay maqan inuusan ansaxayn iibkiisu aragtidiisa ayaa shardi ah shay maqan inaad aragta mooyaan iibkiisu ma asaxayn marka taasna waa la midoo daabo maqan in la kireeyo ijaarata cayn ma asaxayso in la arka mooyaane lakin ijaarata dhima way ku bannaantay ijaaratu dhima way ku bannaantay waaya wuxuu ku yidhi wayushtarad waxaa loo shartaya fi ijaarat alcayni caynta ijaaradeeda tacyinu daabit daabada in la cayimo fi ishraadi ru'yati aragtideeda shardinteedana alkhilaafu waxa kusugan khilaafki fi bici alghayba shay maqan iibintii ku sugnaa wa fii ijaarati dimati dimada ijaaradeedana waxaa loo shardiyaa dikru jinsi jinsigii in la sheego wanowci nowci wadukuurati labnimadii aw lunuutati ama dhadignimadii wayushtaradu fiihima labadaba waxaa loo shardiyaa ijaarata cayni ijaaratu dima bayaanu qadri asayri socodka qadarkiisa in la caddeeyo kula yawmin maalin kasta daabada intay soconayso ilaa an yakuuna inuu eh, ku sugan yahay mooyaan biariiqi jidkii manaazilu meelo la dego madbuudatun oo xadidan oo fa yunazalu waa lagu dejinayaa socodka qadarkiisii calayha ayaa lagu dejinayaa wuxuu ihi ijaaradii dimada waxaa loo shardiyaa in la sheego jinsiga waxa weeye hayga la kiraynayo jinsigiisa muxuu yahay waa ijaaratu dimma neef haddii aad kiraysanayso ijaarata dimana aad ku kiraysanayso waxaa shardi ah neefka jinsigiisa horta in la sheego ma geelbaa ma fardaa waa in la sheegaa nooca geela yani geelii baa noocyo kala duwana bukhaatiyin wa ciraab bay dhahaan carabtu yani carabtu geelu way kala duwanay lakin inagoo geela geela buu noo yahay waaya sidoo kale geelaad kiraysanayso ama fardahaad kiraysa ma labaa mise waa dhadig waa inaad sheegtaa maxaa yeelay waxay dhahaan dadiguna wuu ka socod fiican yahay labkuna wuu ka xoog badan yahay marka waa in la kala caddeeya ma labba mise waa dhadig neefka aad karaysanayso qadarka sayrka inta neefka uu soconaya maalintii maalin walba waa in la caddeeya ilan dadka qaar baa neefkii u naxariisanayno maalintoo dhan waxa weeye ku soconaya neefki waxa laga yaabaa maalintoo dhan hadduusan nasanin dee neefkii inuu xanuunsado ama uu dhintaaba halis neefkii waa in loo raaxeeya oo xoogaa la yarna siiya markaa maalintii inta uu soconaya neefkii waa in la sheegaa waayahay in waxa wey mid kale socodkii baa kala duwan xilli kulul xilli qabow jid eh, rafah jid waxa wey wanaagsan xilli waxa weeye jilaala xilli qabow maalin iyo habeen meel saxara ah meel waxa weeyaan waa in la caddeeyo waxaaso dhan maxay aqraadii baa kala duwan ilaa in yacni meesha lagu safrayo ee leedahay meelo lagu dego oo dadka musaafiriinta had iyo jeer ay ku degaan maalan subixiina meel bay ka safraan duhurkiina meel bay ka qadeeyaan oo ay ku nastaan ay ku qayluushadaan haddana casarkii meeshaasi ka carraabaan habeenkii meel kale u hoydaan marka haddii la garanayo manaasilsha dadku ay ku degaan musaafiriinta ah taasi dhib ma leh ooma baahna in la caddeeyo hadda gawaarida zamankeenan arrintan ooma baahna maxaa le gaarigii maanta hadduu soconayo haddii waxa weeye saacado mucayana uu soconayo waa isku taas saamayn kuma yeelanaysa laakiin xoolaha nool baa laga hadlayaa xoolaha nool waxaa muhiim ah in la caddeeyo intuu neefku soconayo iyo int meelaha lagu nasinayo w fi ijaarati dima yushtarad waxaa loo shardiya fi ijaarati dimati dimada ijaaradeeda dikru jinsi jinsiga in la caddeeyo in la sheego wanooci nooci wadukuurati labnimadii aw luunati dignimadii wayushtaradu fiihima ijaaratu dima ijaarat lcayn labada waxaa loo shardiyaa bayaanu qadri sayri socodka qadarkiisa intuu neefku soconayo in la caddeeyo labadaba waa loo shardinaya kula yoomin maalin walba inta uu soconayo ilaa an yakuuna bidariiq jidkii ku sugan mooye manaazilu meelo la dego madbuudatun oo xadiidan fayunazilu marka waa lagu dejinaya qadarkii socodka calayha manaasishaas yajib waxaa ku waajibaya fi lijaari in loo kireeyo daabo lilxamli in wax lagu xambaaro an yacrifa inuu yaqaano almaxmuula wax lagu xambaarayo fain xadara wixii hadduu meesha yaalo ra'aahu wuu arkayaa wamtixaana wuxuu ku tijaabinaya biyadihi gacantiisa ayuu ku hinjinaya o ku tijaabinaya in kaana fii darfin hadduu weel ku jiro wixii lagu xambaarayay wain haaba haddii uu maqan yahayna wixii lagu xambaaraya daabada qudira waxaa lagu qadaraya bikiilin miis aw wasnan miisaamid wa jinsuhu jinsigiisa in la gartana waa muhiim laa jinsu daabati daabada jinsigeeda in la garta laakiin muhiim ah oo shardi ma aha waifatuhaa iyo tilmaanteeda in kaanat haday tahay ijaaradii ijaarata dimnatin ijaara dima hadday tahay ilaa an yakuuna almaxmuulu waxa la xambaaray inuu yahay mooyaane la qaadayo zujaajan qoraarado wanaxwuhu iyo wax la mid ah wuxuu ihi markii daabadii loo kiraynayo in wax lagu raro waxaa shardi ah waxaan lagu raray in la garanayo wuxuu yahay ilan wixii baa kala cuslaan kara wax culus iyo wax fudud iyo waxaway alaabtii lagu xambaariyay laftirkeeda ayaaba kala duwan marka waa in la garanayo haddaba si loo ogaado laba midu wey in alaabtii lagu xambaaraya meesha ay taallo oo markaa uu arko qofkii daabada iska lahaa alaabta daabadiisa la saari doono inuu iska arko indhaha ku arko isla markaana alaabtii hadday weelal ku jirto ay qarsoontahay waxa ku jira la garanaynin inuu yar hinjiyo oo yar qaadqaado gacanta ku tijaabiyo inay culus tahay in kale haddii alaabtii ay maqan tahayna waxaa lagu qadarayaa alaabtaas kayl intaasoo kiish amaba Eh, waxaan leeyahay wasni miisaan boqol kiilo maalan ama konton kiilo ama laba boqol oo kiilo ama intaasoo tan hadduu gaari yahay maalan gawaarida laftirkooda waa lagu raray waa in la waada tan bay leeyihin gawarida tankooda hadii la dhaafiyo dhibaatay u keenaysaa gaarigi intaasoo tan baan saarayna intaasoo kiish baan saarayna aan ku rarayna waa in la caddeeya sidoo kale waxaa lagu xambaaraya jinsigiisa waa in la ogaadaa yani alaabtii ayagoo isku miisaan ah ayay haddana cuftooda iyo noocooda kala duwanaan karaan maalan waxa weeye cusbadii milixdii iyo iyo dharkii isku mid maaha xadiidkii iyo cudbigii isku mid maaha xadiidku culayskeeduna meel buu ku ururayaa waxa weeye cudbigiina wuu baahaya marka ashyaada laftirkeedaaba kala duwanba marka waxaa la saaraya laftirkiisa in la waa shardig laakiin daabada lagu xambaarayo ijaarata dima hadday tahay shardi maa in la ila ijaaratu dima waxaa laga rabaa alaabtan inaad qaado laakiin neefkaad ku qaadaysa inaad xadido shardi ma ah ilaa waxaa laga soo reebayaa un waxa la qaaday haduu yahay wax abaya wax abaya hadduu yahay alaab qaabila lilkas inay jabto waxa weeye aqbalaysa sida quraaradihii iyo wixii la midka ahaa iyo ukuntii iyo baydki iyo waxaas waxyaaba jajabaya haddii waxaan lagu xambaarayo marka neefkii lagu xambaaraya marka ayadaa waxaa shardi ah in la xadido maxaa yeele neefki waxaan karaa neef buub ah ama neef hayin ah neefka qaar waxa weya way cararaya way buubaya waxa laga yaba alaabtii la saaraba inay jajabiyaan qaarna waa waa hayin oo si degan bay u soconayaan marka waxa la saarayo waa in la caddeeyaa markaa iyada haddii alaabtu tahay alaabta jabaysa wayajib waxaa waajiba fi lijaari marka loo kirayn laxamli xambaaritaan alaab lagu qaadayo neefkii an yacrif in la ogaado almaxmuula wixii la xambaaray ama la qaaday fain xadara hadduu waxaasi uu yaallo ra'aahu uu arkayo imtixaan wuxuu ku tijaabinaya biyadii gacantiisa in kaana fii darfin hadduu weel ku jiro wain qaaba hadduu maqan yahay qudira waxaa lagu qiyaasayaa bikeenin meysid aw wasnin meysaamid wa jinsigu noociisa in la ogaado ayaa shardi ah waxaa lagu xambaarayo ilaa jinsa daabati daabada jinsigeeda nooceeda in la sheego shardi ma aha wa sifataha iyo sifadeeda in kaana hadday tahay ijaaradii ijaarata dimati ijaara dima hadday tahay ilaa an yakuuna almaxmuulu waxa la xambaarayo ama la qaada inuu yahay mooyaane zujaajan quraarad iyo wanaxwi wax quraarad la mid ah wallahu aclam wsala allahu waslama cala nabiyina mxamed